اسمية اسم لو نسبية وحرفية من الحرف لو نسبية وأوجوهها مدى اسمية أوجود سبعة تضلوي فكان واشا لبي تنصاصي كله maada oo ismiyadaa waa toddoba toddoba macnay ku timaadaa maada ismiyada midda xarfiyadaana shanay ku timaadaa labiyo toban saasay ku noqon doonaan wa awjuhuhaa maada ismiyada awjuhdeedu sabcatun toddoba weeye ka bedelo macrifatu macrifo weeye macrifadoo taamatun taama kow macnaha ugu horeeya ugu hormariyey waa macrifo taama waxay tahay bimacna ashay almacruuf shaygii la yiqiin bimacna ashay almacruuf saas wey waa macrifatan wadalika tusaalihin saddex weja meeshaas ku banaan xaashiyada idin dhigaysa markaan hadda wuxuu u daliishanaa maada faacila maada faacila fa nicima shaygii la yiqiin ayaa nimcale almaksuusu bilmadxi ammaanta shayga lagu gaar yeelayaa hiya ibdaau sadaqati waa sadaqa la muujiyo sadaqa la muujiyo marka hiyaduna waa maqsuuskii نma waa فicilkii maadu waa فaacilkii hiyaduna waa مqصuصkii فنcma شhaygii la yqiin ayaa نمc leh المqصuص بالmdحi amaanta kan lagu gaar yeela hiya y إbdاaء صدqةi waa صدqadoo la muujiyo y فنcma شhayء شhaygiyaa نمc leh المqصuص بالmdحi إbdاaؤhaa waa صدqadoo la muujiyo kan koobaad waa taasaa ومacriفaة نaaqصة iyo مacriفة naaqiصة مacriفة naaqiص xaa loola jeedaa waa mawsuuladii caadiga aheed oo la yiqiinay mawsuuladii caadiga aheed oo la yiqiinay waay wa macrifatu macrifo wey macrifadaasoo naaqisatu naaqisa wahiya macrifa naaqisa almawsuulatu waa mawsuuladii wadalika tusaalihii naxwu ma ladii kii cinda allahi alla agtiisa ku sugnaaday a khayrun ka khayr badan min alahwi cayaar iyo wa min atijaarati ganacsi ma waa bimacnaa aladi bimacnaa maldiki laakin kan bmacnaa aladia laga dhiga maladiki istaqara ku sugnaaday cind allahi cind allaahiduna waa siladii khayruna waa khabarka ilaa maadaa mubtadaahe maladiki istaqara cind allahi alla agtiisa ku sugnaaday a khayrun khayr badan min alahwi cayaartu ka qayr badan yahi wa min atijaarati ganacsigao ka qayr badan yahi ey aladikii cindallahi alla agtiisa ku sugnaaday ayaa khayrun khayr badan iyo wa shardiyatun maa shardiya ma shardiya labaa loo qaybiyaa minuu iska soo qaatay naxwu wamaa shay alla shaygii tafcalu aada samaydaan min khayrin xaala uu yahay yaclam llahu alla waa ogaana wamaa shay alla shaygii tafcalu aada samaydaan marka maadu waa shardiyo tafcalu wamaa shay alla shaygii tafcalu aada samaydaan tafcalu waa ficlu shardigii yaclamna waa jawaab shardigii min min min khayrinta waa iska xaalo waxaa laga xaalaynayaa mafcuul bihi maxduufa wamaa shay alla shaygii tafcaluuhu shayga aad samaydaan min khayrin xaale uu yahay yaclamu llahu alla waa ogaana taasuna waxay ahayd waa midii saddexaad midii afraad wa istifhaamiyatun maa oo istifhaam loo nisbeeyey naxwu wamaa shay wamaa maxay tahay tilka taas wamaa maxay tahay tilka taas biyamiinka gacantaada xaalay ku sugan tahay yaa muusa maa ayu shayin wey ayu shayin tilka taas waa tuma maadaa mubtada tilkaa khabar ah tilkaa mubtadaa maadaa khabar ah labadaba isku waa kuu banaanya labada wedba kuu banaan inaad tidhaahdo wamaa muxuu yahay ayu shayin tilka taas biyamiinika xaalo ay ku sugan tahay yaa musa muso marka maada mubtada ka dhigo tilka qabar ka dhig tilka mubtada ka dhigo maada qabar ka dhig labadaba ku exraabi karta waa kuu banaanya wayajibu waxaa waajibaya xadfu alifiha maada istifaamiyada alifkeeda in la xadfo idaa kaanad markay ahaato majruuratan tu la jiray maada istifaamiyada haddiiba xaraf jaar galo waa laba shayaa lagu jeri karaa mar waxaa lagu jeri karaa xaraf marna waxaa lagu jeri karaa mudaaf ilaa labada wax jiraaba waa labadaas caamil kalo wax jira ma jiro maada istifaamiyada marka xaraf waa lagu jeri karaa wa waa lagu jeri karaa waxaa kaloo lagu jeri karaa ism oo ism maxaan ula jeednaa waxaan ula jeednaa mudaafa jera mudaaf ilayhi noqonay maadi mudaaf ilayhi ayay noqoneen labaduba waa banaanta oo waxaad dhihi kartaa majiia ma imaatinkee jita adugu aad majiia ma imaatinke fiiri majiia waa mafcuul mudlaq waa mudaaf maada mudaaf ilayhi imaatinkeed adugu timi horta imaatinkaa timi ku ah majiia maa ji'ta hadda maadii waana ism istifhaam waana jeranta yaa jiray waxaa jiray mudaafka marka xarafna waa lagu jeri karaa ismna waa lagu jeri karaa ismna lagu jeri waxaa loola jeedaa mudaaf ilayhi noqe marka laakiin xaraf lagu jaro aa ah xukunkan iskare oo u gaar u yahay oo xukunkan waa maxay in la xadfo alifta maaba alifteeda in la xadfo marka xaraf lagu jaraa ah xukunkaas u gaar ku yahay ama marka isim lagu jaro labada wejba kuu banaan waxaa fiican inaad jegto xaraf ina xarafka alifta inaad xadafto ah aa fiican laakiin waajib alifta in la xadfaa goormay noqotaa xaraf marka lagu jaro haddii isim lagu jarana labaduba ku banaan inaad xagafto alifta iyo inaad daydo yaana fiican xagafkaa fiican ah. markaasuu wuku yidhi wayajibu waxa waajibaya xadku alif yahaa maada alifteeda la xadfidiisa waa goorma idaa kaanad marka ay tahay maadu majruuratan tu la jaray bixarfinna lagu jaray naxwu cama shaygee yatasaaluuna gaaladu isweydiinayaan cama shaygee xaggiisa yatasaaluuna gaaladu wax isa weydiinaya camaa u ah arrintii waa la jeeda fa naadiratun midii fiirinaysaan ahay tidhi bima shaygee yarjicu ay la soo laabanayaan almursaluuna dadka la diray irgada la diray waxay la soo laabtaana fiirinahay tihi balqiisu ah, fa naadiratun midii fiirinaysaana ahay bima maa istifhaamiyaa ba la gelso bimaa ay ahayd waa la jiray alifti ma waa la xadfaan raba waa la xadfay alifti waa darteed macnaha maada istifhaamiyadaa haddii xarif jeer galo in alifta la gooyo daraaddeed sidaas darteed radda wuu ridiyey alkisaa-iyu cala almufasiliina mufasiliinta qowlhum qowlkooda ay yidhaahdeen fii bimaa gafara lii rabbi maadaas innahaa istifhaamiyatun ay yidhaahdeen maana qalab ah, sababtoo ah hadday istifhaamiyata xalloo xadfaayo alif dimaxa loo dhihi waayo walihaada in maada istifhaamiyada alifteeda la xadfaayo daraaddeed haddii xaraf jar galo radda wuu ridiyey alkisaa-iyo cala almufasiriina waa bacd mufasiriin calaa bacdi mufasiriin maa mufasiriin oo dhame mufasiriinta bacdigood qawlahu qowlkoodu ku ridiyey oo ay ku qowleen fii bimaa gafara lii rabbii inahaa maada ku jirta istifaamiyatu wey su-aash su-aalaa dhalanayda arrintaas su-aalaa ka dhalanayda oo ah waa waajib ma istifaamiyaa haddii xaraf jeergalo in alifta la xadfo hadday waajib tahay limaada facalta maxaa adiga facad aad samay limaada limaada waa istifhaam maxaa looga xasbaa lima loo dhihi waa zaad siyuu kaaga jawaaba tan waa ka duwan maadii zaadiyaa laysu saaray hal isimaa laga dhigay aliftii dhexday gashay marka dhexday gashay saasaa badbaadiday wuxuu ku yihi inamaa wa inamaa wax kale maaha jaasa waa banaanaaday limaada facalta oo aan aliftii la xasfin oo aan maadi aliftii laga xasfin ayadoo xaraf saar limaade i waa banaanaaday muxuu banaanaaday liana alifa alifteedu saarat waxay noqotay xashwan dhexda mid ku jirta bitarkiibi bisababi tarkiibi korsiinta maada la korsiiyey sababteed ayay xashwa ku noqotay maca daa daa la jirkeedaa la korsiiyey daa ayaa lala korsiiyey faashbahat marka waxay shabahday maadii istifhaamiyadaheed faashbahat maadi istifhaamiyadaheeda waxay shabahday almawsuulata mawsuulad mawsuuladii oo kale shabahay ilaa mawsuuladuba waxa weye maca silata ka shay waaxid weeye maadaanuna markii daa la korsiiyey maa iyo daa ka shay-in waaxid ay noqdeen marka maadi istifhaamiyada aheed ayaa kal mawsuulati noqotay iyo wa nakiratun taamatun nakiro dhamaystiran nakiratun taamatun waa midda shanaad nakiro taama wadalika kownuhaa nakira taama inay nakira taamaa noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meelooday noqota fii kulli mid kastoo minha saddexda ka midana khilaafuna ku jiro saddex meeloodaa lagu sheegay nakira taama mid walbana laysuma waafaqsan mid walba laysuma waafaqsana saddexdaba miaal muttafaqun calayhi ah ma laha nakira taama miaal oo muttafaqun calayhi ah ma haysato wuxuu ku yidhi fii kulli mid kastoo minha saddexda ka mida khilaafuna ku sugan axaad waa midkeen naxwo m ma hiy waa ti haddaan soo miisaalinay maxaan ku soo miisaalinay hadda markaan miisaalaynay waxaan ku soo miisaalinay inay tahay macrifatama ah, waa nagi nidhi ashay almacruuf aa laleeyahay hadeer loo dariishanaa inay tahay nakira taama ah, nakira laga dhiga fiiri ah, nakira taama marka waa taana macnaheedi marka fiiri waxaad u macnaynay marka fa huw shaya min carada faacilka nicma waxaad ka dhigee damiir musatira maadana tamyiisaad ka dhige ila tamyiis waa kina kaga ahaa jiray ma garatay higeedana maqsuusiyaad ka dhige waxay leedahay fanici huwa shay ayaa nimco ma min jihatii ma shay ayuu u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi hiya ibdaau sadqa waa sadqa la ma nicma faacilkeedu waa nicma oo maa lagu daray marka faacilkii damir musafkaad ka dhigay maadana shay ad ka dhigay oo ah tamyiis hiyada maksuuskii meesha kale waxay tahay waa nicma huwe shay ayaa nimco lahaaday waa nicma huwe shay ayaa nimco lahaaday maa shay-an min shayin shay xaggiis ayuu u nimco lahaaday shay xaggiis ayuu u nimco ahaada almaqsuusu bilmadxi kan ammaanta lagu gaaryeelaa shay-un waa shay maqsuuskii waa maxaliif halkan shaygaasoo sanacta aada samayday marka jumladaas sanactaa sifo u ah maqsuuskii waa maxduufo waxaa sifo u ah jumladaas sanac aa sifo u ah ey nicma waa nimco lahaaday huwa shay shay-an min jihati shay almaqsuus bilmadi hiya waa sadaqa la muujiyo waa nicma huwa shay ayaa nimco lahaaday shay-antu waa maadi shay-an nijati shay u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi shay-un wey shaygoo sanactahu aada samayday waani kan labeeya bal horta intaanaan soo sharaxnaba intaanaan soo sharaxna annawcu nawca nawca ahaaminu sadeedeeyaa wahuwa nawcaasu aakhiru lanwaaci waa nuucyaalka kii ugu dambeeye maladi kii waa yaati imaana min alkelimaati xaaluu ka mid yahay cala tinayi cashara wejan laba iyo toban wej ku imaana wahuwa lafdiga labiiyo toban wej ku yimaadaa maa weeye wahiya maadi kaa'inatun calaa darbayni laba nuc korkooday ahaatay ka bedelo ismiyatin ay ahaatay iyo wa xarfiyatin labadaasay noqotay waa toddoba xarfiyaduna fadardu nuuca alwal ugu horeeya alsmiyatu ismiyada weeye wa hiya ismiyaduna alashrafu waa midda sharafta badan wa awjuhuhaa awjuhdeedii macaanideeduna sabcatun toddoba wey axadoo toddobadii mid ka mida macrifatun taamatu waa macrifo dhamaystiran bimacnaa ashay almacruuf maxaa loola jeeda waa dhamaystiranta falaa taxtaaju uma baahna ilaa shayin shay uma baahna min asifati aw min aصifati aw sila shay sifaana uma baana shay silaana uma baana moogtaa nakirada waxaa niqin inay sifo u baahato mawsuuladana inay sila u baahato labadii midna uma baahno intaas loola jeedo falaa taxtaaju uma baahna macrifada taamadaa ilaa shayin shay min aلصifati aw sila wahiya barbaani wahiya macrifada taamadaahu darbaani daatu dardayni laba nuux mid u saaxiib weeye caamatu mid caama ah, oo lagu qadaraya ashay iyo wakaasatun mid khaasa ah oo aan lagu qadarayn shay e isim gaara oo ka horeeya aa lagu qadara isim khaasa oo ka horeeya lagu qadara ee shay lagu ma labadaasay kala yihin falcaamatu midda caamada hiy lati waa mida lam yataqadamaha uusan ka hormarin ismu ism isimkoo takuunu ay noqonayda hiya maada iyo wa caamiluha caamilkeedu sifatan sifo sifada lahu isimka usugnaatay filmacnaa xagga macnaha midda khaasadaa saas noqon doonta tan laga anfiyey midda khaasadaa waxa weeyaan isima ka horeeya ayada iyo caamilkeeda isimkaa sifo waa xagga macnaha midda khaasadaa marka middan caamadaa ism ka horeeyo ayada iyo caamilkeedu sifo u yihiin ma jiro xagga macnaha waa saas laakiin midda kaasada intaanay noqeen ism ka horeeya ay ayada iyo caamilkeedu sifo u yihiin xagga macnaha midda khaasada marka ayada intaasaa laga anfiyey inta tan laga anfiyey waa inta khaasada loo suga wuxuu ku yidhi falcaamatu caamadu hiy alatii waa midda lam yataqadamha uusan ka hormarin ismu ism ismkoo takuunu ay noqonayda hiya maadu iyo wa caamiluhaa صifatan sifadoyna u sugnaatay fi lmacna xagga macnaha naxwi wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala in tubduu haddaad muujidaanu ilah yidhi asadaqaati sadaqooyinka fanicima hiya fanicima shaygii ayaa nimco lahaadeen maadaasa faacila bimacnaa ashay almacruufna wey shaygiiyaa nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi hiya waa ibdaau sadaqda fanamaadu faacilu nicmo weeye macnaaha macnaheeduna ashayu waa shaygii wa hiya hiyaduna damiiru sadaqaat waa damiir u laabanaya sadaqaat asadaqaat in tubdu sadaqaat waa damiir sadaqaad u laaban calaa taqdiiri mudaaf calaa taqdiiri mudaafin mudaaf la qadaridiis xaala ku sugan yahay damiirku mdaafkoo maxduufin la xadfay mdaafkoo dala calayhi uu tusay tubdu wa huwa mdaafkaasuna almaqsuusu waa kan lagu gaar yeelayo bilmajr waxay tahay asalku wuxuu ahaa ibdaauhaa saasuu ahaa ibdaauhaa markuu ahaa mudaafkiya la xadfay oo ahaa maqsuuska mudaafuleygii ayaa booska istaago maqsuus noqday fartafaca irtifaacu rafcadiisii qaas markaasuu noqday hiya ee markad wuxuu ahaa fanicima ibdaau sadqa ibdaauha sadaqaad damiir u celi fanicima ibdaauha ibdaauhaa e ibdaau sadqa marka ibdaauhaa mudaafkiiyo ibdaau alaxad haadii booskii mudaaf booskii mudaafka soo fadhiisatay rafcadiisii qaadatay maqsuuskiiba noqotay ah. markaasuu ku yidhi wahiya damiru sadaqaad wey macnaha waa damiir sadaqaadka u laabanayo calaa taqdiiri mudaafin mudaaf lasoo qadaridiis xaalay ahaatay mudaafka maxduufin la xadfay mudaafkaasoo dalla caleyhi uu tusay tubdu wahuwa huwa mudaafkuma sunaa almaqsuusu waa midka lagu gaar yeelay bilmadci fa nicma shayu shaygiya nimco lahaaday ibdaauhaa saasuu ahaa ibdaauhaa isagoo ah alxadfay mudaaf oo ibdaa mudaafuley haad ah booskii soo istaagay waa rafcadiiu qaatay markaasaa la yidhi fa nicima hiya taas waxay ahayd macrifa caama hadda misaalkan fiiri maxaa lagu keeni doonaa nakira taama nakira taamana isaga lagu misaala soo maha laba icraabad soo maha icraabka saddexaad waa in la yidhaha fa nicima oo iswadata waa oo ficilka iyo maada waa la iskorsiiyey maada wax icraababa male saddexdaas icraabaa ku banaan sideedaba aayaddan aayaddan meeshaana la iskaga bisleeya tafsiirka haddii kale dadka waa ku dhiftaan marka aayaddan warkeedii o dhan khulaasyada waa intaas saddexaa ku banaan maada in laga dhigo macrifo taama oo la yidhaahdo markaas waa faacil maada waa aada u fudba iyo in laga dhigo nakiro tan la la waa tamyiis faacilkiina waa damiir musafir oo noo soo socota iyo in la yidhaahdo maadi ficilka la korsiyeyba ah. fa nicima waa ficilka ya meesha yaal wax kaloo oo la xraaba meesha ma yaalin ixraab male maada ficilkaa la korsiya ugu dar saddexda wej saddexdana xashadu kugu khulaasayna ogo marka qofka halkan haystay ma kale mara o iska naso kii kale indhuhu cadayna markaas indhuu ka walaasayna leeyahay kaa loo wada caawa leeyahay nakiro taama iyo macrifo taama iyo markuu maqlo waa yaaba mid sidaan casharka ula socda markaan maqlo meeshu waa faacil aan iska seexda aan ihahdo qolo kala ka a meesha ku sheekaysayda ninka baabkiina waa laga hada ha waa iska daansaa kama fahma aan la socda wy mar dambaan arkaa iyadoo loo nolon soo nacay marka sidaas aadan u noqon waa inaad naxwaha iska barataa oo baab walba ula socoto waalkhaasatu soo kuma dhihin fiiri nuuca ugu horeeyaa ismiyadu ahaa ismiyadii toddoba wej aheed kan ugu horeeya wuxuu ahaa macrifa taama macrifo taamaha laba usii qaybsantay maxay u qaybsantay caama khaasa marka caama waa ogaana khaasadii waa tana marka ha marka khaasadaan lafteedu waa macrifo taama waa macrifo taama wuxuu ku yidhi walkhaasatu khaasada hiy lati waa mida yataqadamuha uu ka mara ism ism ismkaasoo takuunu ay noqonaydo hiya maada iyo wa caamiluha caamilkeedu sifatun sifo sifadoo lahu ismka usugnaatay filmacnaa xagga macnaha waa intii laga anfiyey midda caamada intii laga anfiya loo suga khaasada wlkhaasatu khaasadu hiy lati waa maada yataqadamuha uu ka maro ismu ism isimkoo takuunu ay noqonaydo hiya maada iyo wa caamiluha caamilkeedu sifatan sifo sifadaasoo lahu isimka u sugnaatay filmacnaa xagga macnaha wa tuqadaru min lafdi dalika alismi اlmutaqadim wa tuqadaru waxaana laga soo qadaraa min lafdi dalika alism isimkaas lafdigiisa isimka almutaqadimna hormaray naxwu gasaltu waan mayray gaslan mayrid fanicima mayrid ayaa min calin maadan waxaa kurd ku rideed isim khaasa oo ah mayrid aslankaas ah, ism khaasa way mogta mayrideed shay waa magacaamu aha hadda mayridaad ku rideed asliyaad ku rideed maadan waa ism khaas oo ka horeeya saasaa lagu qadara waxaa leedaa qasaltu waa mayri asla mayrid licilma mayrid ayaa min calin wadaqaqtuhu waa burburiyey oo waa shiiday shaygii daqan burburin nicima burburin ayaa nincale daqantaas ku aad u celin kaasaad ku qadaraysa waa kan isagaaba kutusaa fiiri nicma alqaslu mayrid aa nincale wa nicma daqu burburina min cale marka waxaa la yidhaahdaa macrifa taama oo khaasa si horan waxay macrifa taama caam taasu hal mida isku hedo toddobadii nuucoo isimkaad mid kamida wey waa taani nuuca labaad macrifatu naaqisatu tan waa mawsuulada tiqin ah, is mawsuulka ad tiqin wey maadii mawsuulada ahayd waxabatan war cusub kuma hayo meesha waa taani nuuca labeeyaa macrifatu naaqisatun wey waa naaqiso keligeed iskuma filnaa silay u baahanta haddaan silo la sheegin ma dhamaystirmayo macnaha dhawba ah, haddaan silada la sheegin macnuu ma dhamaystirmayo wahiy macrifada naaqisadao almawsuulatu weye wataxtaaju waxay u baahantay ilaa silatin waxaaidin naxw wadalika tusaale naxw qowli waa ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sare ilaah uu ku qowlay maladikii inda maladikii cindallahi ilahi agtiisa ku sugnaaday a khayrun ka khayr badan min alahwi cayaal iyo min atijaarati ganacsi famaa mawsuulun mawsuul weeye mawsuulko ismiyun ism loo nisbeeyey mawsuulkaasoo fii maxali rafcin god makaankiis ku sugan qul e nabiga suubana maladiikii cindallahi ilahkiisa ku sugnaaday aa khayrun khayr badan min alahwi cayaar wa min atijaarati ganacsi fanaa maadu waa mawsuul mawsuulkoo ismiyun ism loo nisbeeyey mawsuulkoo fii maxali rafcin god makaankiis ku sugan cala alibtidaa'i mubtadanimaana lagu rafciyey waa mubtade wa cindallaahina silatu waa siladiisii wa khayrunna khabaruhu waa mubtadaha khabarkiisii ay aladi kii cind allahi ilahkiisa ku sugnaaday a khayru khayr badan oo min alahwi cayaadi wa min atijaarati ganacsiga ka khayr badan waa haalisu nuuca sadexeeya oo toddobadii ismiyadu uqaybsantay kamid a shardiyatun wey shardiyadiia laba loo qaybina fiiri shardiyadaasoo zamaaniyatun zaman loo nisbeeyey shardiyatun shardiya marka waa taqaanaa maa weliba markay tahay waxaan idhaa ma ma maxaan idhi ismun wudica lidalaalati limaa laa yacqilu uma dumina macna shart ma kawaakibaa lagu qaatay waxa weya ismun wudica lidalaalati limaa laa yacqilu horta asaga waxa maada loo dejiyey maalaa yacqil uma dumina macna shardi kadibaa macnaha shardiga la dhex geliy macna shardiguna waa tacliiqu jawaabi bishardi jawaabkaa shardiga lagu xidha Ah. marka shardiya markuu leeyay waa tacliiqaas bis tacliiqaasa dhexda loo geliy ayadaa lama uqaybsanta zamaniye iyo kayru zamaniya maada shardiyada a lama uqaybsanta zamaniya iyo kayru zamaniya eriya wasaalisu nuuca sadexeeyaa shardiyatu weye shardiyado zamaniyatu zaman loo nisbeeyey liwuquucihaa cala lmudda mudday ku dhece liwuquucihaa cala lmudda uu ku yihi xaashiyada وغayru زamaniyatin iyo shardiyo aan zaman loo nisbayno zaman ku dhaxayno maalaayactil kala iskaga dhace oon zaman ahayn falowlaa mid dooraydo zamaniyada naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu ku qowlay famastaqaamu lakum muddada ay idin toosan yihiin gaaladu oo heshiiskii aada la gasheen ay ku toosan yihiin oo idin ilaalinayaan fastaqiimu lahu u toosnaada oo heshiiska u ilaaliya famaa muddada muddo kasta oo istaqaamuu lakum ay idiin toosan yihiin oo ay ballankii iyo heshiiskii ilaalinayaan fastaqiimu lahum u toosnaada oo heshiiska iyo ballanka u ilaaliya gaalada aada la gasheen marka fiiri maadu mudday ku dhacayda zaman zamanka ay gaaladu ballanka iyo heshiiskii iyo nabadgelyada ilaalinayaan la ilaali heshiis aada la gasheen waa gaale heshiis lala galaa laga hadlaya siduu u cabira markaa fiiri istaqaamuu oh, istaqaamuu maadii aheed eh. maada gasho shardiyadaha macnaha mustaqbal ka dhigtay fastaqiimuu waa ana waa jawaabkii wuxuu ka dhigay maadii masderu ka dhalaaliyay o masderiyada maha maadan waa shardiyo masderkiina wuxuu mafcuul uga shardigana kuma camal falo jawaabka weliba halkan waxaa diidaya fada la yidhaha faauljaza fastaqiimu fadaas oo la yidhaha faauljaza jawaabka gasha maa bacdaha laa yacmalu fi ma qablaha wax ka dambeey wax ka hor ku camal fali karaba fadan la yidhaha faauljaza oo toddoba jumlay geli jirta soo maaha fadaas la yidhaha faauljaza laa yacmalu maa bacdaha fi ma qablaha faaujasa wax ka dambeeya wax ka horaya kuma camal marka maadi kuma camal fari karo markaas wuxuu yidhi bal fiiris uu yidhi ey istaqiimu u toosnaada amar ya aha ma ma shardiga aha mise jawaab jawaabka ah marka waa jawaabkii ogow istaqiimu u toosnaada lahum gaalada muddata istiqaamatihim muddada ay idiin toosan yihiin lakum idinka marka istaqiimuu oo jawaabkiiya ayuu ku camal siiyey masder uu ka dhalaaliyey maadi iyo ficil ah, soo ma jeedin marka laba ishkaala meesha ku jirta ishkaalka koowaad waxay tahay maadina masderiyaheeda masder shardiya ha masder marka la dhalaaliyo maba maba la arkaba ta labaadna waxay tahay faa-uljaza wixii ka dambeeyey waxa ka horey inuu ku camal siiyey laakiin xaashiyadu ku cilaajiyo xoogaa noogu daweeye bal fiiriya xaashiyada wuxuu ku yidhi haadaa tafsiru tafsiirkan tafsiirku waa hadalkan uu yidhi ey istaqiimuu lahum gaalada u toosnaada muddata istiqaamatihim hadalkaas wey lakum intaas wey wuxuu ku yidhi haadaa tafsiru tafsiirkaanu yaqtadii wuxuu keene ana maa macmuulatun mid lagu camal falay inay ta liljazaa oo jazuuf u camal falay waqad yushkilu calayhi inuu ishkaal geliyaa la arkaa camalu ma shay ku camalfalidiis bacda faail jaza faailjaza gadaalkiis ku sugan fii maa qabla wax ka hore uu ku camal falay taas horta ishkaalu gelina o wa ayda noqosha haada tafsiiru tafsiirkan yaqtadii wuxuu keene annahaa maadu masderiyatun darfiyatu inay tahay laa shartiyatun zamaniyatun aysan ahayn maca annahu laysa arinku kadalika saas isagoon ahayn labadaas iskaalaa ku jirta jawaabtu waa kana ilaa an yuqaala in la yidhaha maahane inahu istaqiimuu lahum muddata istiqaamati lakum inahu tafsiirkaasu inahu tafsiirku xallu macnan waa macno xalintiisa laa icraabu icraab maaha icraab maahane macnaha lagu tusa aayadda macnaheeda bisa lagu tusa lagu fahamsiinay ee maahan icraab intaasaa lagu jawaaba intaas ayaa lagu jawaabaya waayo ka وفي السمين الدر المنصور في علوم كتاب في علوم الكتاب في علوم الكتاب المكنون في الدر المنصور في علوم في علوم كتاب المكنون وكتاب قرآن كإحرابة aad u faa'iido badan aana yalla hadda waa dhoobayin suuqa weliba daarulqalam daan la yidhaha daabacday kitaabkaasuu marka aayadda si u icraabu ka soo qaatay wuxuu yidhi wa fi samiin samiin marka samiin xalabi waa sheika kitaabka iskale saasuu caanku yihi magacaasu caanku yihi asamiin alxalabi a la yidhahda asamiin haddii lagu yidhahdo waa shiiqii kitaabkan lahaa adduru lmansuun fii culuumi kitaabi lmaknuun kitaabkaas shiik iska lahaa wey fii cilmi horta miyu noo ahan bal dibna aan u fiirin insha allah marka kitaabkaas waa soo gala maalinagood waa yihaalla marka bal kaas fiiriya marka wuxuu yidhi sidaana ku sugan wa fii samiin waxaa ku sugan annaha maada idaa jucilat marka laga dhigo shardiyatan zamaniyatan kaana alcaamilu fiiha shardan waxaa ku canfalan jazaha maaha waa shardiga wal wuxuu noqonaa aya zamaanin waqti alla waqtigii istaqaamuu lakum gaaladu ay idin toosnaadaan fastaqiimuu lahum u toosnaado saasuu noqonaa Ah, marka marka wa isaga waa xirfadiisii mogta tafsiirka shaqadiisii u ahaa ah, marka wuu isku ilahay luqadana aad u khabiir uguyo shaqada tafsiirka uu ka hayo dham waa luqa macaani kale isaga kusii murto ah, macno kale ma leh ee waa inuu luqada kaaga dhejiyo khaasatan naxwada iyo xoogaa adaba iyo inuu kaa baahi tiro wey shaqadiisa dham ee qur-aan macnihiisa inuu soo bandhigo maaha qur-aan macnihiisa darta inaad ogaato ibnu kasiir ad laakiin asna waa ku nasiib yadiya xagga iraabka waaya aya marka fiiri wuxuu yidhi aya zamaanin istaqaamu lakum marka fiiri ayada yaa nasbinaha istaqaamuda nasbina waa sida saxda hebel hebel ficil shardigaa nasbinaha marka sidaas weeye xagga iraabta iyo meeshan waxa noogu qaran waa macnihii naloo soo taqriibina naloo soo dhaweyna wa thaaniyatu waa maxay maada shardiyadaha laba aheed maaha maa shardiya zamaniya maa shardiya hayru zamaniya marka aaniyadu waa kayru zamaniyadi waa maa shardiyahu zamaniye ahayn oo aan zaman meesha ku jirin naxwu qowlihi tacaala wamaa shay alla shaygii tafcalu aad samaydaan min khayrin xaala uu yahay yaclamhu llahu alla waa ogaana marka maa shardiya shay caadiho isaga dhaca tafcalu waa ficil shardigi min khayrin waa xaalo yaclamhu llahu jawaab wraabicu nuuca afreeya marka maada nuuceeda er afreeya istifaamiyatu wey ayu shayin huwa wey ayu shayin wadalika tusaale naxwi qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu saray ilaahu ku qowlay wamaa maxay tahay tilka taas biyamiinika xaalo ay midigtaada ku sugantahay yaa muusa muuso wamaa maxay maada mubtade ka dhig tilka khabar ka dhig ama tilka mubtade ka dhiga maada khabar ka dhig labaduba kuu banaan labaduba kuu banaan wayajibu waxaa waajibaya fii maa alistifaamiyati xadfu alifiha alifteeda in la xadfaa waajibayda goorma idaa kaanad markay noqoto majruuratan tu lagu jiray bixarfin fiiri bixarfin waa macno gaara muxuu ka ixtiraamkaha idaa kaanad majruuratan bismi markaas waajib maaha alifta in la xadfaa ee waa jaa-is waana axsan ah, waa sida fiicnaanta badan marka xaraf lagu jiro wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala waa ilahay qowlkiisaoo kale ilah uu ku qowray cama shaygay xaggiisa yatasaaluuna kaala wax iska weydiinayaan iyo fanaadiratu midii fiirinaysaan ahay tiri balqiisa bima shaygee yarjico ay la soo laabanayaan almursaluuna kuwa la diro ergada marka cama bima fiiri alaslu asalku wuxuu ahaa wa bima faxudifat alif waa la xadfay maxaa loo xadfay farqan kala saarin daraaddeed bayna alistifhaamiyati istifhaamiyada iyo walkhabariyati mawsuuladana kala saara khabariyadu waa mawsuulada maada mawsuulada ayadaa lagama xadfo hoos fiiri xaashiyada qur-aanka ah, lamasakum waxaa idin taaba lahaa fii ma ladii kii afadtum aad dhex gasheen fiihi cadaabun cadiimun fiih yu'minuuna waa kuwa rumeeya bimaa kii unsila la soo dejiyey ilayka xaggaada maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo limaa kii khalatu aan ku amrin biyadaya labadeeda gacmood marka maada mawsuulada xarafkaan hadduu galo lagama xadfo alifta iyada saddexda aayadoodba fiiri waa mawsuula xarafkaanaana ku jira lamasakum fii ma fiiri yu'minuuna bima maa manacaka an tasjuda lima marka alifta maxaa loo xadfaa farqan kala saarid bayna alistifhaamiyati waalkhabariyati khabariyadu waa maxay mawsuuladii Ah, mawsuuladii wa sumica waa la maqlay isbaatuhaa aliftii la sugideeda samcan maqal maqalkoo qaliilan yar yar aa la maqlay iyadoo aliftii la sugay ah, iyadoo aliftii la sugay oo waa macnaheed waa maxay maa istifaamiyahu inta xaraf jaar galay aliftiina la sugay waa wax aad u yar wey wax aad u yar wey waase la maqlay ah, waa la maqlay wuxuu ku yidhi waa samica waa la maqlay ibaatu ibaatu alif alifta la sugideeda samcan maqal maqalkuu qariinaya cala alasl asalki xaalay ku suganta alifta oo aan la xadfay nasran fi nasri hadal caadiha lagu maqlay wa shicran fi shicri gabayna waa lagu maqlay nasrina waa lagu maqlay shicirna waa lagu maqlay nasriga waxaa loo jeeda hadal aan gabay ahayn nasri aa lagu maqlay hadal aan gabay ahayn qur-aan ya tiraab ha tiraab marka waa hadal caadiya waay sax saas w tiraab wa waa ku tiraaday waa ku hadlay wey waa sax waayahay nasran marka hadala lagu maqlay wa shecri gabayna waa lagu maqlay fa nasru ka qira'ati ciisa wa cikrima wa labadan qaariya akriyeen camaa yatasa'aluuna iri camaa ah. yatasa'aluuna biisbaati alifay akriyeen wa shicruna ka qowli xasaan wey radia allahu canhu xasaan oo mid gaal aya iskale wuxuu yidhi calaa maa shaygee qaama uu istaagay la'iinun mid xun yashtimunii xaala uu icaayayo la'iinun midka xun la'iinkaasoo ka khinsiirin doofaar oo kalea doofaarkaasoo tamaraqa ku galgashay fii damaanin dambas dambas doofaar dambas ku galgashay gaal xumad moodo oo nacasaa istaagay oo icaayayo calaa maa shaygee calaa maa shaygee qaama uu u istaagay huwa laiimku yashtimuni xaalu icayayo laiimun mid xun laiimku way qofka beni ahu liito waayo laiimkaasoo ka khinsiirin doofaar la mid ah doofaarkaasoo tamaraqa ku galgashay fii damaani bacaad waxaad tiradaa dambas dambas wey damaanka isaga kuu fasiray damaanku waa ramaadka waa dambaska caadigaa ah. qoryaha markii la shiday baaba-aan waxa weeyaan boorka cadoo ka samaysmo weyn marka markeed ku arkee calaa mafi maadi waa joogta aliftii soo taas marka wey wuxuu ku yidhi wa damaanu damaanka lagu sheegaa ka ramaadi oo kale weeye wasnin xagga wasniga iyo wa macnan xagga macnaha waa isku mid ah, waana isku wasni waana isku macna ilaa ana xasa alif lakin alifta in la xasfaa huwa aswadu waa midka wanaaga badan wa isbaatuhaa alifta in la sugo laa yakaadu kusiga maa yuujadu in la helo inaad soo hesha dil wey or soo raadi xataa waa ku dhibi ah, meel alifti lagu sugay waay sidaad u wax intaa ertaa la hela markaasu ilaa laakin ana xadfa alif alifta la xadfidiisa huwa lajwadu waa midka wanaag badan wa alifta la sugideedana laa yakaadu maba ku sigana yujadu in la hela walihaada ey waliajli ana ma maada maada alistifhaamiyata ee istifhaamta loo nisbeeyey tuxdafu in la xadfo daraaddeed alifu alifteeda tuxdafu alifuha alifteeda in la xadfo daraaddeed waliajli ana ma maada maada alistifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey tuxdafu alifuha alifteeda in la xadfo daraaddeed idaa jurad marka xaraf lagu jaro idaa jurad bilxarfi waa ilaa bilismi waa naga ogaanay radda wuu riday alkisayo cala almufasiriin calaa bacdi almufasiriin mufasiriinta gabarkood qowlahum qowlkooda ay yidhahdeen fii qowlihi tacaala bimaa afra li maada marka sida ugu fiican waa masderiyo maadan ay qaarkood ka dhigeen istifaamiyada waa masderiyo bimaa afra lii bisababi gufraani rabbi rabbigay dhaafidiisa sababteeda li aniga uu ii dhaafay bimaa afara lii bisababi gufraani rabbi rabbigay dhaafidiisa sababteeda li aniga uu ii dhaafay inaha maada istifaamiyatu way yidhahdeen wejurad qaabka loo ridinay maadu waa istifhaamiyo haddii xarfu istifhaam uu galo xarafkan maxaa ka laazima alifta in la xadfo maa istifhaamiyaa xarafkan hadduu galo maxaa ka laazima xadfu alif haddii laazimkii la waayey malzuumkiina waa la waayey waa intaa dimaagan faraliisa xarafkan kuma jiro aliftii miyaa xadaftay miyaa la xadfay aliftu waa laazima maogtahay laazim haddii la waayo malzuumkiina la waa waa saa laazim haddii la waayey malzuumkiina la waayo wuu ka laazimayo intaas wey intaas waa inaad fahantaan wuxuu ku yihi waju raddi qaabka radinta ana nafya laam laamta la diidideeda la anfinteeda ana nafya laazimgeeda shaygi laasimka ah la-anfintiisa yastalzimu wuxuu keensanaa nafya nafyalmalzuumi kii laga laasimaya in la anfiyo wa qowlu ma maad ahaanshadeeda maada alistifaamiyata istifhaamta loo nisbeeyey madkuula xarfuljar xarfujarku meeshuu galay ay tahay malzuumun waa mid laga laasiminaa lixadfi alif alifta la ah. maadu inay noqoto istifaamiyada meesha xarafku garay maxaa laga laazimina oo ka dhalanaa in alifta la xadfo saasaa laga laazimina marka malzuum waxaa ah maadu inay noqoto istifhaamiya xarafka jaar ku jiro laazimna xadful alifa ah intaas weeye markaasuu yuri waa waju radi qaabka loo ridina ana nafya laazim laazimkii la anfintiisa yastalzimu wuxuu keena keensanaa nafya almalzuum kii laga laazima in la anfiyo wa kown ma maada ahaanshadeeda maada alistifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey madkuula xarfiljari xarfiljar meelu gal ay noqotay malzuumun waxaa laga laazimina lixadfi alif wa xadfu alif aliftoo la xadfana laazimun waa midkii laazimayey faidaa sabatat alifu aliftii markay sugnaato oo la yidhi bimaa فإdaa habatat اأlف aliftu markay sugnaato faqad اntafa laazim laazimkii waa anfoomey laazimkii ahaa xadfulأlf waa anfoomey meesha waa ka baxay maaha waida اntafaa markuu anfoomo allaazimu laazimkii wahuwa xadfulأlf weeye faqad اntafaa waxaa anfoomay almalzuum kii laga laazimayo wahuwa kownu ma waa maada ahanshadeeda istinsaabiyata ay ahaa intaas inuu ku siman yahay waa sii waday waydan hadduu anfoomay kownu ma ma ahanshadeedii istifhaamiyatan ay noqoto sabata waxaa sugnaaday naqiiduu kan ka soo horjeeda wa huwa kownuhaa waa maad ahaanshadeedo hayra istifhaamiyati istifhaamiye geyrkeed ay tahay ah, waydan tafaah hadduu anfoomo kownu ma maada ahaanshadeeda istifhaamiyatan ay tahay sababta waxaa sugnaaday hadduu kaasu anfoomay naqiiduu kaas ninka ka soo horjeeda wa huwa naqiidka ka soo horjeeda kownuhaa waa maad ahaanshadeedo e hayra istifhaamiyatin istifhaamiye keyrkeed ay tahay wa jawaabuhu wa jawaabuhu raddigan jawaabkiisa raddigii oo kisaay e uu ridiyey bacdu lmufasiriin haddaad doonayda inaad u e jawaabto maxaad ku jawaabay waxaad ku jawaabay hadalkan hadda soo martay oo ah fii bacdi alaxyaan maradan la arkay iyadoo inta ma istitaamiyaa xarag saargelay aan la xadfin oo fi nasri wa fi shixriba ah. waa lagu arka ah, jawaabtu waa intaas jawaabtu waa intaas daarabta inaad u jawaabto wuxuu ku yidhi wa jawaabu radidkan jawaabkiisa yu'khadu waxaa laga qaadanaa mimaa taqadama warkii soo hormaray oo ahaa in yar aan la maqlay maadii istifaamiyadoo xarag jaar galay haddana aan aliftii laga xadfin intaasaa lagu jawaabay ah, marka khulaasada jawaabku waxay tahay mancu mulaazama inay kala laazimayaana la diida waxaa lagu leeyahay laasima waa dhici kartaa waa yartahay maahane waa dhici kartaa ma istifhaamiya inta xarafkaana galo inaan alifta la xadfin ah, intaas way jawaabka khulaasadiisa qaala zanaqshari fi lkashaaf wuxuu ku yidhi wayuxtamalu waxaa la aqbali karaa an takuuna maadu istifhaamiyatan inay tahay acni waxaan u jeedaa biayi shayin shaygee afara lii uu iigu dhaafay rabbi ah, maadan bimaa afara lii waxaa la aqbali karaa weliita istifhaamiye oo la yidhaha biayi shayin shaykiise afara lii rabbi rabbiga iigu dhaaf waa la dhihi karaa wuxuu yidhi fadarxu lifi alifta in la tuuraa ajwad waa sida wanaaga badan wa in kaana haba ahaada isbaatu alla sugidoodu jaa-isan mid banaana yuqaalu waxaa carabiga lagu yidhahdaa huu yidhi qad calimtu waan ogaaday bimaa shay sababtiis sanacta aad u samayday haadaaka maadaan istifhaamiye wey adintiina waa sugantaysa uma jeedin yuqaalu luqa carabiya waxaa lagu yidhahdaa hu yidhi qad calimta anigu waa ogahay bimaa kii sababteed bimaa shay muxuu yahde bimaa bimaada waxaad ka dhigtaa istifhaamiya a istifhaamiye ka dhig qad calimtu waan ogaaday bimaa shaygee sababtiis waa istifhaamiye ka dhig istifhaamiyan ka rabmaa bimaa shaygee sababtiis sanacta aad u samayda haada arrinkan wa bimaa shaygee sababtiis sanacta aad u samayda labadan waa la laakiin labadoodu kala feecan ah, saasuu leey naqshari intaa waa dhamaaday warkiisa naqshari haddii la yidhaha marka waa waajib ilaa laba qowlaa socota waa waajib maaday sifaamiyada haddii xarafkii argalo in alifta laga xadko iyo waajib mahani waa sida fiicnaanta badan oo tirada badan labadaas qowlan hayna soo maaha waa waajib haddii la yidhaha maxaa looga jawaabaa limaada facalta maadaana waa istifaamiya laabna waa ku jirtaa intaas horaba inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi wa calaa wujuubi xadfi alif alifta xadafkeeda waajibnimadiisa haddii la qabto inamaa jaasa waa banaanaada isbaatu alif alifta la sugidiisa fii limaada facalta lagu sugay maxaa yeelay liana alifa alifteedu saarad waxay noqotay xashman dhexda mid ku jirta alifteedu dhexday ku jirta limaada intaasoo waa qabanaa aliftu dhexday ku jirtaa maada iyo zaaid ku kala ma minka iyo zaaday ku kala dhex jirta intaasa hal kelima la yskaga لأن ألفa أlfteedu saaرad waxay noqotay xashon dhexda bitarkiibi bisababi tarkiibi la korsiinta maaga la korsiiyey sababteeda macan da bitarkiibi bisababi tarkiibi korsiinta oo maadii la korsiiyey sababteeda maca da da la jirkeeda iyo wasayruuratihaa qalinkaadoo iska sax kitaabka shaqalka si kastoo loo dadaalay meelo badana ka qaldan iyo wasayruuratihaa tarkiibkay ku cadtanta bitarkiibi ayay xashwi u noqotay iyo wa sayruuratihimaa maada iyo daada noqoshada ay noqdeen wey maada iyo daada iyo wa sayruuratihimaa maada iyo daada noqoshada ay noqdeen kal kelimati waaxida hal kelima oo kale faashbahad waxay shabahday maad maadu waa faacilka ashbaha ogow faashbahad maada waxay shabahday maadii alistifaamiyatu oo istifhaamta loo nisbeeyey fii xaali tarkiibihaa la korsiinteeda xaaladeeda ma daal la korsiiyey waxay shabahday mafcuulkii ashbaa naga maqan waxay shabahday ma maadaasoo almawsuulata oo silada loo yeelay maa mawsuulahay shabahday dhexday ku jirtaa maadaana limaada maada mawsuuladaana dhexday ku jirtaa o maada iyo siladeeda laysku qabana maada mawsuulada silada iyo ayada haddaan laysku qaban macno keenin ah, marka limaada maada istifaamiyada markii daal la korsiiyey ay waxay lamid noqotay maa mawsuula ah, maa mawsuula mawsuulaha shabahda fii wuquuci halkay ka shabahday fii wuquuci alifiha mawsuulada alifteeda dhicidda ay dhacday xashwa dhexda oo maxay dhexda u dhacday maada mawsuulada alifteedu lisayruurati mawsuuli waa mawsuulka ahaanshadiisa maca silati siladiisa la jirkiisa uu ahaaday ka shayin waaxid mawsuulka asagii siladiisu ka shayin waaxid wey xagga macnaha oo haddaan la sheegin macnaha maba la fahmaayaba haddaan la sheegin waxa weeyaan silada maada mawsuulada lama fahmo macnaheeda ma dhici karto in la fahmo waa in silada iyo caydka la sheego wlkhamisatu maada shanaydaa nakiratun taamatu weeye nakiradaasoo hayru muxtaajatin aan u baahnayn ilaa sifatin wadalika kaasuna waaqixu wuxuu dhacaa fii alaaati mawaadica saddex meelood fii kulli mid kastoo minaa saddexda ka mida khilaafun ku jira khilaafkoo yudkaru la sheega hal mid laysuma waafaqsana axad waa saddexdii mid kamida alwaaqicatu waa maada dhacda fii baabin nicma wa bisa idaa waqaca marka uu dhaco bacdaha gadaalkeeda ismun aw ficl haddii nicmo isim ka daba maro ama ficil ka daba maro falawl midka horeeya waa waa nicmo isim ka daba maray falawl midka horeeya naxwi qawlihi tacaala fa nicima markaan tii hore ma markii hore tafiiri maada bimacnaa ashay-u macruufa ahayd ayadaana faacil ahayd markaan saas maaha markaan waa tamyiis maadu waa bimacnaa shay-an faacilkiina waa huwa marka maxaa leedaha fa nicma huwa shaya nimcal ahaaday ma shay-an shay u nimcal ahaaday المخصوص بالمدح هي وإبداء صدقة آه. والثاني حيث حل لجينا وأيضا فعل كدبا دعي فعل كدبا دعي نعمة يديسة كقولك وهذا الكاتراه كلام نعمة نعمة هو شيء من عرضة فعلك هو كدقي ماذا الشيء أن أكدقي تميسة كدقي نعمة هو شيء من عرضة ما شيء حق يسؤون من عرضة المخصوص المخصوص هو المحذوف سوق الدلو ficilka jumladiisana ka sifin waxaa tira almaqsuusu bilmadxi shay-un waa shay shaygu sanactahu aad samayday ah. shayga aad samayday wey waxaa amaanta lagu gaar yeelay fama ma fil misaaleyn labada misaal dhexdooda xaalu ahday nakiratu nakiro wey nakirada taamatu dhamaystiran nakirada mansuubatulmaxalli maxalkeeda la nasbiyey cala tamiisi tamiisa lagu nasbiyey lidamiiri damiirkiiuna ay fasireen nakiradaas lidamiiri damiirkayaa la fasira tamyiis waa fasirid lidamiiri ayaa la fasira damiirka almustatiri ku asugan fii nicma oo faacilka damiirka almarfuuci lagu goday cala alfaaciliyati faacilnimada walmaqsuusu kan lagu gaar yeelay bilmadxi ammaanta filmisaali awali misaalka hore madkuurun waa la sheegay ey nicma shay-an hiya ah, ey nicma waxaa nimcaada huwa shay shay-an mistaaji shay u nimca shay-antu waa maadi hiyada waa maqsuuskii wa fi miaali ani misaalka labaadna maxduufu waa la xadfay maqsuuskii wlficlu ficilka wlficlu ficilka iyo wlfaacilu faacilkuna sifatuhu sifatu maqsuus maqsuuska maxduufka ay sifa u yihiin maqsuuska maxduufka oo shay-un anigi markaan soo qadarayna ay sifa u yihiin ay nicma huwa shayaa nimco lahaaday shay-an min jihati shay u nimco lahaaday almaqsuus bilmadxi shay-un weeye shaygoo sanactahu aada samayday waalkhilaafu khilaafka fi luulaa maada hore laisku khilaafsan yahy calaa alaaat aqwaal hada saddex qowl saddex qowlaa laisku khilaafsan yahy oo saddexda qowl maxay ahaayeen waa macrifo taama waa nakiro taama ficilkaa la korsiiyey raaba male saddexdaasay ahaayeen haye wa fi taaniyati maada dambe khilaafka laisku khilaafsan yahayne calىa caشhaرaةi aqwaalin toban qowl wey xaashiyadii kugu yaalaa tobanka halkaas ka raacdeen taragtuhaa waa iskaga tegi aqwaashaas khawfa alidaalati dheerayn anoo ka cabsanaa warku amuu dheeraadaha isaga yiri warku amuu dheeraadaha isaga yiri wallahu subxaana wataعala aclam sala اllah وsلam وbaaraka calى nabiyina mxamed